بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد waxaan ku dhex jirnay sheekhu kooxihii mubtadicada ahayd ee dariiqa sunnada ka baxay ayuu inoo sheegahayy noo tusaaleynayey magacyo ka mid ah ayuu inoo sheegayey raafidadu inoo sheegay marka oo ugu horumariyey raafidada marka afkaartooda iyo mabaadi'dooda iyo muctaqadaadkooda ayaan ka hadlaynay waxna ka wax ka midana soo sheegnay waxaa ka mida waxyaalaha ugu muhiimsanna runtii ka mid ah inay qabaan qur-aankan haddaan haysanno een akhrisanno ee musxafka ku qoran in uusan dhammaystirnayn oo wax ka dhimaya waxay itiqaadsan yihiin inuu jiro musxaf la yidhaahdo musxafu faatima oo eh, faatimata binti rasuuli illahi sal alla alay wasalam ay hayn jirtay misxafka isagacana aayado iyo suurado aalubeydka ka hadlaya aimadoodana ka hadlaya inay ka mid ahaayeen suuradaha iyo aayadahaasi marka waxay leeyihiin saxaabadii kale iyo dadkii sunnadaa meesha ka saaray oo gooyey sidaas daraaddeed qur-aankan meesha hadda yaalla waxbaa ka maqan ma dhammaystirna ayib riwaayaadka tilmaamaya inay qabaan qur-aanku inuusan dhammaystirnayn oo misxafka ay sheegayaane misxafu faatima ay leeyihiin qur-aan meesha aan ku oolin inuu misxafu faatima ku maqan yahay riwaayaadka tilmaamayaay kutubtooda muctamadkacbay ah ku taallaa sida masalan alkafi oo kulayni uu leeyahay oo kaleeto alkafi oo kulayni kulayni waa kitaabka alkafi oo ninka la kulayni uu leeyahay waa saxiixu lbukhaariga meeshuu inaga inoo joogo u joogaa haddana isagii bay sii kala saareen saxiixu lkafi mid la yidhahda haddana jira marka nusuus noocaasa ayaa ku yaalla macnaha oo masalan waxaa ka mid a ah jacfar asaadiq bay sheegayaan inay hadalkan uu yidhi waa been abuurad laakiin iyagu say leeyihin wuxuu yidhi bay leeyihiin wa ina cindanaa lamusxafu faatima calayha asalaam waxaa agtanada yaalla faatimo misxafkeedii markaasa waxaan idhi buuhi ninka warka ka warinayo ababasiir layidhaah waxaan idhi buuhi wama musxafu faatima musxafka faatima muxuu yahay markaasuu yihi musxafun fiihi milu qur'aanikum hada alaaa maraat waa misxaf uu ku yaallo qur haysataan saddex goor qur u dhigma kiina marka muxuu ahaayey mid saddex goor ka badan qur-aankaad haysataan baa ku yaalla buui wallaahi maa fiihi xarfun waaxidu min qur'aanikum buui hal xaraf oo qur-aankan aada haysataan ka midana kumaba yaallo buy waa qur-aan kale waa misxaf kale waay marka fikirkaas ah inuu jiro qur-aan aalubeydka khaas ku ah oo loo qariyey oo ummadda kale aynan la wadaagin intii cali bn abi aalib uu noolaabuu fikirkaasi soo baxay fikirkaasna waxaa abuuray cabdullaahi ibnu saba ninkii yahuudiga ee fikirka shiiciga abuuray ayaa fikirkaa abuuray oo ahlubeydku inay hayaan qur'aan aan ummaddu la qabin xadiid saxiix iyo ku yaallay waa kii la weydiiyey muxuu ahay cali bn abi aalibin radi allahu tacala canhu ma jiraa wax nebigu idinku khasisay baa lagu yidhi markaasuu yidhi maya wax khaas nagu ah allaahumma waraaqdan waxa ku qoran saxiifadan waxa ku qoran iyo fahm khaasoo ilaahay intuu ruux siiyo oo qur-aanka ka siiyo mooye laakiin wax gooni nogo oo nabigu lagu khaas yeelay ma jiro marka fikirkaasi shiicada kutubtoodana waa ku sajilan yahay kutubtooda muctamadka ah yani kutub khaasana wayba ka qoreen oo mustaqbal u qur-aanku inuu kala dhiman yahay wahaakada usuushooday ka mid taha macana waxaa ka mid a ah maalan eh, oo yani afkaartooda ka mid a ah sida qur-aanka aynaan isugu waafaqsanayn baynaan isku xadiidna u ahayn waa masderka labaad sooma isku xadiidna man ayagu axaadiista ay axaadiisahaan oo ictimaadaan waa wixii kutubtooda ku qoran oo a'immadoodaas ay tirsadaan laga wariyo oo iyaga kutubtooda lagu wariyo ayay xadiis ahaan u ictimaadaan saxiixulbukhaari iyo saxiixu muslim iyo sunanka iyo masaaniidda iyo macaajimta iyo kutubtan xadiidka masaadirta inoo ah ayaga masaadir uma ah leanna waxay rumaysan yihiin saxaabada axaadiistan laga warinayahay markuu nebigu dhintay badankood inayba gaaloobeen diinta ka baxeen wax yar mooye dhowr nin mooye inay diinta ka baxeen saas daraaddeed baanaan isku xadiidna ahayn masderka xadiidkana waa ku qiliibsanay mastarkii qur-aankana islama waafaqsanin wixii faraha badnaaye kaleen soo tirnay marka laga tago waa laba asalo waaweyn labadii asale noloshuba loo celin lahaa wey macana ayib wabittaali waxaa ka mida maalan usuushooda ka mida inay ka beri noqdaan saxaabada nebiga sal alla slam khaasatan khulafadii saddexda abubakr sidiiq iyo cumar iyo cuhmaan weliba ay caayaan oo iflagaadeeyaan oo sidaan soo sheegnay ay lacnadaan Ah, lacnadaan oo ay cibaado weynba ka dhigtaan wax ilaahay loogu dhawaada ay ka dhigtaan lacnadoodi iyo habaarkooda saas manaa ayb leanna waxay rumaysan yihiin inay nebigu markuu dhintay sal alay wasalam xilka muslimiinta iyo khilaafada inay ka boobeen ooy ka dhaceen cali cali baa xaq u lahaa nimankana u heshiiyey xaqii bay ka boobeen saas daraaddeed bay meeshaas ku gaaloobeen bay leeyihi marka abubakar iyo cumar bay ka bilaabayaan ummahaatun min caaisha iyo xabse iyo waa kaan soo sheegnay macna allahuma alcan sanamay qurayshin wa wa taafuutayhima wabnatayhima waa alfaadda ay ku wardiyaan wey macna alfaadda ay ku wardiyaan ilaahu labadii sanam ee quraysh lacnad labadoodii labadii daaquut labadoodii gabdhood caashiya xabsay ku wada wahaakada macna ayib saxaabada mucdamkooda marka way ka beri noqonayaan oo mabaadidooda waxaa ka mid a mabdau lbaraa waxa weeye waa inaad ka beri noqoto abubakar iyo cumar saxaabadii waa inaad ka beri noqoto aalubeytka waxaan ahayn oo iyagu markaa intay ogol yihiin waxaan ahayn waa inaad ka beri noqoto shiici mama noqonayso raafidi itnaa cashari maba noqonayso ilaa aad ka beri noqoto ilaa aad tidhahda beri baan ka ahay balaayo allah ku rido way kharibnaayeen ilaa aad halkaa marto waxba lagaa yeeli maayo saas maan ayb marka afkaartoodu aad bay u fara badan tahay oo wax sahlan maaha waxaan hadda koobi karno maaha eh, nimankaasi marka raafidadu waa nimanka sidaas aba su-aasha laisweydiinaya waxay tahay ma muslimiin baa mise waa gaalo nimanku ma gaala mise waa muslimiin intooda wax garanaysa inay gaalo yihiin oo diinta ka baxeen oo ay murtadiin yihiin ama qaarkood xataa islaamnimo waa ayna ku dhalanin shaki kuma jiro intooda wax garan kara waxaa laga doodsan yahay caamadooda caamada waxba garanaynin oo sidan diin loogu sheegaye sidan soo gaadhaye sidan iskala jubbaysan waxbana ayna u kala cadayn waxba garanaynin ma muslim baa mise waa gaalo baa muranku ku jira ama culimmadoodiiyo intooda wax garanaysaa iyaga warkooda meel iska dhig leanna intaa wax ka yar baa lagu gaaloobaa soo ma intaa wax ka yar qodobadaasi ay ku kaceen wax ka yar baa ruuxu diinta kaga baxaa bal waxaa la dhihi karaa kufriyaadka ay kulmiyeen oo isu keeneen wax sahlan maaha yacni waxa weyaan akar min naaqib oo nawaaqibda islaamka ka mid ay ku jiraan marka taqriiban sida aniga ila ila muuqata taqriiban oo ila xoog badan caamadooda iyo culimmadooda iyo kulligood raafidada isna cashariyada ah, iyo kuwa la yidhahdo duruusta iyo ismaaciiliyada iyo agaxaaniyiinta iyo bohorada iyo nusayriyada intaasi in islaamka lagu tiriyo oo la yidhahdo muslimiintay ka mid yihiin masale xoog badan maaha in gaalada la ilxaaqiyo iyo murtadiinta ayaa ila xoog badan waase masalo qaar ka mida ah, qaarkood khilaaf ku jira qaar khilaaf kuma jiro oo nusayriyada iyo duruusta iyo isfaaciliyada iyo aghaamiyiinta iyo kuwaas iyaga hadal ma leh itna cashariyadii raafidad hadda aan ka hadlaynina cala araajix inay gaala yihiin waay leanna nawaaqida ay ku jiraan baa arlada ka badan macna saalan ma ayb nimankaasi marka raafidada weeye oo shiicada aan ka soo hadallay waay waljahmiyati buu sheekh yidhi ka raafidatiba weeye raafidadaa shiicada waljahmiyati iyo jahmiyada ayb waa firqada labaad wey sheekhu inoo sheegay misalaaan usoo qaatay wa jahmiyadu waa firqo ka mida jabriyada waxaa loo fiiriyaa oo lagu abtiriyaa ninka la yidhahdo jahmnu safwan wuxuu dhintay taarikhdu markay ahayd labadii boqol iyo siddeed iyo tobankii hijiriga wuxuu arday u ahaa ninkaasi ninka la yidhaahdo aljacd ibnu dirham oo zindiiq ahaa nin diinlaawaa buu ahaa jacdigaas indiin laabaa buu ahaa waa ninkii ugu horreeyey ee sifaatka inkire keenay ilaahay ibraahim khaliil kama dhiganin waitakhada allahu ibraahiima khaliilan ilaahay ibraahim khaliil kama dhiganin buuhi wa kallama allahu muusa takliiman ilaahay muuse lamuusan hadlin buui waad khaldantii jacdigaasaa marka sheekhu ahaa oo kharibay marka waxaa dilay ninkii la dhihi jiray khaalid ibn cabdillahi alqasri oo guddoomiye gobolka ahaa ciraaq ayaa ku udxiyaystay maalin udxiye ah culimmadaa fatwootay in la dilo nin balaayo qabo oo afkaar khariban oo usuulul ibtidaac ah diinta kusoo kordhiyay ummadda buu ahaa marka culimmadaa fatwootay in laga takhallusoo la dilo maalin ciida buu marka dilay ninka amiirka abaa dilay ibnulqayim siduu leeyahy ficilkaa uu sameeyey ahlu sunnuhu waa uga shukriyeen walow sanadka afarka inuu ninkaasi dilay ee dacfi baa ku jira laakiin kutubta way sheegeen alimaam ibnuqayim fii nuuniyatihi ayuu ku sheegayaa oo wuxuu leeyahay dilkiisaa uu khaalid dilay khaalid arrinta iyadaa ahlu sunnuhu waa uga shukriyeen <clears throat> bidcadaa marka ninka la yidhahdo jacd ibnu dirham jacd ibnu dirham bidcadiisa waxaa nooleeyey oo tandiiriyey oo faafiyey oo siyaadiyey ardaygiisa waa ninka la yidhaahdo aljahm bnu safwaan asagaa loo tiiriyaa marka aljahmiya la dhaha aljahmiya saasaa marka loogu tiiriya ayb bidcada jahmi jahmnu safwaan bidcadiisu waxay ka daahirtay meesha la yidhaahdo dhulkan bukhaara la yidhahdo bukhaara tirmid tirmid waa meesha uu ka jeeda alimaamu tirmidi dhulkan bukhaara ee muxuu ahaaye iyo marwe iyo dhulkaasa asal ahaan way ka daahirtay bidcadani xaggay kasoo jeeda waa bariga mashriqdaas iyo barigaasa inta badan afkaarta khariban iyo muctaqadaadku ka yimaadeen waana midii nabigu tilmaamay salawatu rabbi wasalaamu caleyh yani waxa weeyaan uu dhihi jiray gaalnimada ra'sigeeda halkaasay jirtaa muctaqadaad badan iyo afkaar badan oo marka khaldan buu isaguna keenay oo bilaabay afkaartiisa waxaa ka mida maalan iyo muctaqadaadkuu keenay insaanku Eh, khiyaarna ma leh eh, awoodna ma leh ee waa qasban yahay waa musayar laa mukhayar buu yidhi waa masalada soo marnay soo garamaysaan aan soo marnay eh, muxuu ahaaye qadarka markaan ka soo hadlayna baan soo sharaxnay ninkii keenay buu marka ahaa ibni aadamku sidiisaba khiyaarkiisana wax kuma samaynayo doonitiisana wax kuma samaynayo awoodtiisana wax kuma samaynayo waa qasban yahay in wax uu ku qasban yahay loo cadaabana waa dulmi fikirkaa ninkii keenay waxaa kale uu keenay fikirka dhahaya qur-aanku waa makhluuq iyadan waan soo marnay sooma ah, qur-aanku waa makhluuq jahmi baa keenay ayb isagaa faafiyo keenay waxaa kaloo uu inkiray wuxuu yidhi ma jiro wax la yidhahda siraad siraadka jahannamo korkeeda maraya la mari doono uu inkiray wuxuu inkiray miisaan ma jira buuri wax miisaan oo akhre laysu saarahayo oo laysku xisaabinayo ma jiro buuri wuxuu inkiray <clears throat> in allah tabaaraka wa tacaala aakhare lagu arki doono oo mu'miniintu ay alla arki doonaan ayadana wuu inkiray wuu diiday wax aakharo ilahay la arkayo ma jiro lamana arki karo wuxuu inkiray sidoo kale cadaabulqabriga qabriga wax cadaaboo ka jira male buui ruuxii la cadaabayo uun aakharo marka lassoo nooleeyo mooye laakiin qabri cadaabkiisu ma jiri waa inkiray wuxuu la yimid oo uu yidhi iimaanku waa un macrifo iimaan waxaa la yidhahdaa inaad ilaahay garato gaalnimona waa inaad ilaahay garan weydo waan soo marnay so masaailimaan markaan ka soo waan soo sheegnay yacni waxa weeyaan haddaabaad ilaahay jiritaankiisii inuu ilaahay yahay garato mu'min baad tahay gaalna yaa la yidhaahdaa ruuxa in ilaahay garanaysa ama adigu rumaysnow ama raac ama u hoggaansan ama isdiidsiyo inkir marba haddaad garato inuu ilaah yahay mu'min baad tahay haddaad sagaran weydood ilaahagiibu aada aqoonsan weydo markaasaad gaal tahay marka waxay dhahdeen alkufru huwa aljahlu waliimaanu huwa almacrifa saas daraaddeed ibliis iyo muxuu ahaaye fircoon iyo wax alla wixii kharibnaa oo dhan mu'miniin bay noqonayaan agtooda leesh ibliis oo ilaahay ma aqoonin ya oo fircoon soo ilaahay ma aqoonin uu iska yeelyeelahay qur-aankaa sheeg wuu yaqaanay laakiin uu iska yeelyeelahay oo abu aalib soo alle ma aqoonin gaaladan ilahay waa yaqaanaan marka ilahayba haddaad garato mumin baa tahay waay cindo goormaad gaaloobaysaa ilahay haddaad garan weyso war saas ma garashada keliya meehe garashadu waa inay raacsan tahay ogolaansho iyo qirib iyo ogogaansan soo maa markaasuu iimaanku imaanaya ayaga waxaasoo dhan uma yaalla marka ayib waxaa ka mid a ah, maalan afkaarta uu keenay wuxuu yidhi jannada iyo naartu way dhammaanayaan iyadana waan soo marnay soo garan maysaa ah, ninkii keenay waayo jannada markii la galo oo muddo lagu jiro iyadii waxa ku jiraba way isla dhammaan doonaan ma ma waari doonto naartana markii la galo oo muddo lagu jiro ayaduna way dhammaan doontaa inta ku jirtana way dhammaan doontaa wax waarahaya maaha fikirkaasi ninkii keenay way maana khuluudka iyo waaritaanka qur-aanku uu sheegayna wuxuu yidhi waa muddo dheer umbaa lagu jirayaabaa laga wadaa ee waarid weligeeda ma jirto afkaartiisay ka mid waana ka soo hadallay oon soo radinay adilada kutusaysa inay jannadu joogaysa naarku joogaysa waan soo marnay soo ma xaggan kusoo marnay ayib waxaa ka mid a ah masalan afkaarta uu keenay wuxuu yidhi allah tabaaraka wa wax sifa ah looma laguma sheegi karo magacna haddii loo sugo oo magac loo sheego waa magac aan sifo wadanin sifaadka ninkii inkiray waayo oo yidhi maqalka inkiray alle cilmigiisa inkiray nolosha inkiray muxuu ahaayey eh, cilmiga inkiray naxariista inkiray cadhada inkiray wax sifa oo ilaahay loo sheegi kara ma jiro yidhi sifo oo dhan cagsu ku dhuftay asmaada baa wuxuu yidhi magacyo aan macno wadanin ha la sugo oo wuxuu yidhi samiicun waa sugaya wuxuu ku leeyahay samiicun waa magac alle laakiin adugu maxaad ka fahmta maqle sifad maqal inay la socotaa ka fahmay maya waxaad ka fahamtee macnaha meesha kuma jiro laakiin magac aan macno lahayn oo samiica adiga usug ilaah waxaad tidhahdaa samiicun bilaa samcin basirun bilaa basar caliimun bilaa cilmin sifadii meesha ka saar laakiin magicii oo mujarad oo jaamidoon macno lahayn usug sooma ilan asmaada sideedaba lala baxo ama shay loo bixiya waa laba midna waa magac sifo wata midna waa magac jaamidoo wax macno iyo sifo u faa'iideynayo ma jiro magacyadii ilahay marka waxay ka dhigeen yacni asmaa jaamidoon sifaba wadaninba asmaam noocaasay sugeen ifaatkana kulli waa inkireen waxaa tii ninkaasaa keenay calayhi min allahi maa yastaxiq nin khariban buu marka ahayo waxyaalaha faraha badan oo dhan ayuu muxuu ahaayey eh, ayuu muxuu ahaayey eh, yuu ku kordhiyey ummadda waxaasaa marka laga qaatay qaar baa xaq muuqday oo sii tandiiriyey oo wax u sii raadiyey oo sii faahfaahiyey oo sii fidiyey oo eh, kooxaa sii qaatay oo wahaa kada saasay afkaartaas ku faas inteeda badan laakiin isaga asalo nin dood badan oo muran badanna waa ahaa iskana aqoonyaroon aqoon badnayn waxaa la yidhahdaa wuxuu la dooday e, niman la yidhaahdo niman ilaahay jiritaankiisaba aan ogolayn oo ka dood ilaahay ma jiro qolo taagan buu muran la galay iyo dood qoladii baa marka wareeriyey ilaahay jiritaankiisi markuu kala dooday intay shubahaad ku fureen bay maskaxdiisii waxay geliyeen ilaahay ma jiro shaki baa galay marka ah, shaki baa galay war ilahay jiritaankiisa amaba shaki ku jiraaba waxaan qabaata waad ku waragsanta maba jiraba malaha ah. waxaa la yidhaahdaa afartan beri buu salaada ka tegay afartan beri wax salaada ma tukanin leesh leanna jiritaanka alluuba ka shakisnaaba marka ninka noocaas wahay waxaasaa keenay marka afkaartan inteeda badan dad noocaasaa keenay oo munxarifiin ah ayaguna meel kaley ka keeneenoo jacd ibnu dirham iyo balaaye iyo muxuu ahaay culimo nimanahoo yahuudoy balahaasa adiga afkaartan laga soo istiraadiyey oo laga keenay macna saas weyaan marka isaga laftiisa waxaa dilay baa la yidhahdaa nin la yidhaahdo salam ibnu axwas oo isagana amiir ahaa ayaa dilay oo markii la kari waayo waxankaa kale ee kari waaye ayuu soo qabso marka qoorta u cagsayaa la yidhahda ayib eh, maxaa yeelay eh, qaacidaa jirto eh, a'immada muslimiintu culimmadu waxay u fatwoon jireen ruuxa daaciga ah oo bidcadiisa dadka u yeedhayay afkaarta khariban in wixii ka joog la yidhahda hadduu ka joogi waayo fasaadkiina ummadda uu ka dayn waayo in markaa la dilo bidcadiisu hadday gaalnimo gaadhsiisan tahayna waxaa loo dilayaa kufran lilkufri baa loo dilay rid baa loo dilay haddayna bidcadiisu gaalnimo gaadhsiisanayna waxaa loo dilayaa lidafci ilfasaad waa midda uu leeyahy shekh islam ibnu taymiya aleh raxmat ullah kullu ma laa yandaf kullu man lam yandafic fasaaduhu ila biqatlihi qutila markaas wuxuu keenayaa mihaal u keenayaa eh, addaaciya ilaa bidcatihi iyo sidoo kaleeto ruuxa muslimiinta kala jabinaya iyagoo midaysan kala jabinaya fasaadkiisa si kale haddaan loo reebi waayo waa la isdhaafinaya waa waa xubin marka yani waxa weyaan dhintay oo u baahan in la jaro ayb jahmiyaduna nimankaa wa waljahmiyatu jahmiyadaasi marka waxaa ka shidaal qaato afkaarta intaa inteeda badan qaatay kooxihii ka dambeeyey muctasila waxbay ka qaadatay qoladii ka dambaysay ashaaciradii baa wax ka sii qaadatay kullaabiyadaa wax sii qaadatay karaamiyadaa wax sii qaadatay kooxaha inoo soo socda qolaba waxbay ka ergeysatay qolaba waxbay ka ergeysatay laanna fikraddu markay timaado qolo kalaa imaanaysa tii waxbay ka qaadan kuwo kale way ku darsan sidaas iyaguna koox ku noqonaya saas way macana ayib waljahmiyati wa kaljahmiyati jahmiyadii oo kaleba waay waalkhawaariji wa kalkhawaariji iyo khawaarijtoo kale waay kooxihii buu tirinaya kooxda saddexaadi waa khawaarijta ayib khawaarijtaasi iyaguna waxay ahaayeen eh, koox fikrado mucayan ah iyo usuul mucayan ah ku khilaafay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacii salafka iyo saxaabada waxayna bilowdeen khawaarijtu eh, nebigoo nool ayaa fikirku soo baxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebigoon weli dhibanin ayaa fikirku soo baxay oo dhowr goor baa waxaa dhacday isaga oo wax qaybinaya in ay niman intay ictiraadeen qaybtiisii ay ku yidhaahdeen cadaalad maada wax ku qaybin hal mar ma ahayn dhowr goorbe kadibna nebigu wuxuu ihi nimanka asalkooda waxaa ka soo bixi doona niman tilmaamaha leh oo khawaarijta markaa nabigu ku tilmaamay salawatu rabbi waslamu caleyh marka xilligii baa fikirka baadiradiisu soo baxay koox ahaan umayna soo bixin laakiin afkaartani afkaartani qaarkeed iyo bilowgeedii xilligii nebiga soo baxday salawatu rabbi waslamu caleyh xilligii abubakr sidiiq marka jaanis bayna helin xilligii cumarna jaanis bayna helin xilligii cuhmaan aakhirkiisiibay marka xoogaa jaanis heleen waa tan marka xoogaa kacdoonkii lagu dilay cusmaan ibnu cafaan radi allahu tacala canhu wa waxaa ku dhex jiray fikirku rag badan oo ru'uusul khawaarij ah baa ku jiray kacdoonkaas marka culimada qaarkood waxay ka taariikhiyaan dilkii cusmaan waxay yidhaahdaan waxaa ka dambaysay khawaarij laakiin ka urur ahaan inay bannaanka u baxaan oo ay meel degaan oy saldhig samaystaan oy ciidamo urursadaan waxay ugu waxaa ugu horreysay dagaalkii sifiin kadib dagaalkii sifiin markuu dhacay oo saxaabadu heshiiyeen dagaalkii markuu intuu dhacay mucaawiye iyo reer shaam laga adkaaday ayaa waxay soo jeediyeen aan kala baxno kitaab ilahi aan ku kala baxno qadiyatu taxkiim qadiyada la yidhaahdo waay markay soo jeediyeen cali waa oggolaaday cali inuu oggolaado qadiyada taxkiimka oo in loo gardhiibto oo arrinta loo dhiibto dad la saaray oo lagu kalsoonaaday oo garsoorayaal ah dagaalkana la joojiyo cali waxaa ku cadaadiyey nimankii la socday ee marka dambe khawaarijta noqon doona waxay ku yidhaahdeen ma adigoo kitaab ilaahay laguu soo bandhigay oo aan ku kala baxna lagu yidhi baa dagaal sii wadi miya ya waaba gaaloobi bay dheh jooji ogolow in la kala baxo oo muxuu ahaay eh, dad eh, xakam la samaysto oo eh, muxuu ahaay ogolow bay dheheen way ku qasbeen cali bn abi aalibin radiallahu canhu marka waa ogolaaday markuu ogolaaday kadib ayaa marka camr ibnu caas iyo abu muusa alashcari baa la saaray labadaa nin baa dhex galay walow dacfiga ku jiro sanadka haddana waxa weeyaan way isu uruurinayaan rag qaarkooda way xoojinayaan labadii nin markii la saaray waxay soo saareen marka eh, muxuu ahaaye axkaam bay soo saareen qaab loo heshiiyo markii arrintaasi dhacday bay haddana nimankii la socday cali oo khawaarijta loqodixi doona arrintii waa la qumanaan weyday arrintii way la qumanaan weyday waxay ku yidhahdeen eh, ilaahay kitaabkiisi oo ay ahayd ama inaad ku adkaato ood xukunto oo nimankan kaa soo horjeeda aada marsiiso ayaad intaad ka tagtay baad rag ra'yigiibaad kitaabka ilahay ka hormarisay dheheen in ilxukmu ila lilahi bay dheheen marka ah, in ilxukmu ila lilah xukumka ilaahay baa iskale kitaabkiisaana leh adiguna kitaabka ilahay rag ra'yigood baad ka dooratay waad gaalowday dheheen war idinku maydaan gelinin ah annagu waanu ka toobadkeenne soo noqoy dheh ah, toobadkeenoo ilahay usoo noqo gaalnimada ka soo noqo warrimayo gaalnimo mehe u kaadiye maya meeshaasay marka calina xukumeen reeshaam horay u xukumeen iyo wixii saxaaba la socday cali bn abi aalib iyo intii la socotayna maxay u cuskadeen waxay u cuskadeen kitaabka ilaahay baad ka tagteen rag baad saarteenoo na kala saara dhahdeen kitaabka ilahay ra'yi rag baabaad ka hormarisay adiguna gaalowday caligu cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu ardaa marka wuxuu ku yidhi nimayow intaad na dhex joogtaan ood nala tukanaysaan oo aydaan banaan u bixin oo aydaan ciddilin dhib idin geysan mayno meelaha iska qaylqayliya meelahay marka ka dhadhawaaqaanoo hadhadlaan oo way ku dhag hadlaanoo bal marka qaarkood isagoo mimbarka kuufa saaran oo khudbaynahaya baa intay masaajidka dhexiisisa ka istaagaan in ilxukmu illa lilah in ilxukmu illa lilah bay ku dhahay Ah. Ah. qaylo iyo buuq iyo niman adable maaha cali bin abi taalib waa isaga dulqaatay waxay wadaanba wadaanba markii dambe waxay u baxeen magaalo la yidhahdo muxuu ahaay xaruura meel la yidhahdo bay isku urursadeen way baxeen ciidamadoodii wixii fikirka rumaysnaa meesha isku urursadeen ayagoo is urursaday oo baxay iyo haddana cali bin abi taalib wuxuu ku yidhi ilaa aad ama wax dishaan ama dareen keentaan annagu idin taaban mayno meeshaasay marka dee niman joogaya ma ahee nin marka muxuu ahaayey eh, cabdullahi bnu khabaab narad oo xaaskiisii la socdo gabadh addoonahoo uu qabay oo uurla ay la socoto bay qabteen markaasa waxay ku yidhaahdeen aabbaha khabaab bnu aradta ee saxaabiga ah axaadiistiisii waxaad ka maqashay wax nooga sheeg markaasu wuxuu u sheegay xadiid sheegaya fitanka muslimiintu markay iskhilaafaan ay kala jabaan iyo wixii la samayn lahaa iyo sidii muminku u badbaadi lahaa xadiis noocaasuu ku dul akri ah, ma aabbaha baad xadiis ka warisay ha ah, oo nebigu ka wariya ha ah. intay soo qabteen bay dhagta dhiigga u dareen ama gawraceenba intaa mayna ku gaabsanine islaamtiisii la socotayna intay soo qabteen bay calooshii jeexeen iyadiina way dileen calooshii intay jeexeen bay ilmihii yaraana dileen cali bin abi aalib wuxuu yidhi haye haddaad bilowdeen sooma waxaad samaysaan ninkii aad disheen iyo dadka hadlayseen magtoodii keena maya dadkii dilay keena aan qisaasnay soo saara ila ninkii idinka tirsan yahay markaasaa waxay yidhahdeen kullunaa qatalahu waa niman muxagayiin ah kulliba na waa wada dillay bay dheh dhowrkanagaa kune meesha ku jirna kulliba wada dillay yaabta taasi bay ku dheheen war ma ahee rag baa gacanta sameeye soo saara raggii dila may kullunaa qatalow cali bin abi taalib radi allahu tacala canhu ardah markaasuu dagaal ku qaaday marka weliba intuusan dagaal ku qaadin wuxuu u diray cabdullaahi ibni cabbaas buu u diray cabdullaahi baa u dego marka u tagayo dood la galay maxaad ku haysataan buu ihi nebiga in adeerkii afar arrimood baan ku haysanaa bay dheheen bal soo daayay buui afarta haddaa idinka qanciyo may raacaysaan haa soo daayey afartiibuu mid mid u soo daayeen afartiiba adiluu saaro waa uga jawaabay afartii markuu uga jawaabay in badanoo iyaga ka mid aleen dad caame isaga badnaayeen dad uun xamaas la geliyey oo la lugooyey bay u badnaayeen in badanoo iyagii ka mida way qanceenoo waa soo dareereen qaar meeshan jahli baa nagu haysateene waa ka soo fakaday intii soo hadhay oo la kari waayay yuu marka cali dagaal ku qaaday dagaal adag niman geesiyiin ah oo calool adag oo mitid ah oo cararkaba gaalnimo u haysta haddaad cararkooda gaaloobi meeshuu fadhiista in lagu dilo mooya ka kici maayo xidheen midba mid buu isku xidhay meeshooda iyagoo fadhfadhiya baa lagu laaya dhowr nin baa ka fakaday baa la yidhaha eber ku meeshaasaa marka khawaarij iyo dagaalkoodu ka bilowday markii dambena waa kuwa ku heshiiyey intii soo hadhay inay laayaan ragga muslimiinta madaxdooda ah cali bn abi aalib waa kuwii dilay marka cali bn abi aalib bay dileen oo waxay dileen muxuu ahaaye waa kuwii mucaawiye dhaawacay camr eh, bn caas intay jiraan damcayo khaarija bedelkiisii dilay barnaamijkan la yidhaahdo ikhtiyaalaadkay marka bilaabeen halkaas khawaarij marka siiradooda iyo xilligay bilowdeen horta halkaas wa ayib halkaasay macnaha ku nebigu marka salawaatu rabbi wasalaamu calayh aad buu uga sii warramay nimankaas kol waxaa la dhihi karaa firqooyinka lumay oo dariiqa ka leexday khawaarij nebigu siduu uga warramay koox uga warramay ma jirto kooxaha kaleo dhan axaadiista ku soo aroortay waa axaadiis kooban laakiin khawaarij axaadiista ku soo aroortay waa axaadiis mutawaatir a ah waay saxaabada laga wariyay nabigu siduu uga degay salawatu rabbi waslamu caleyh aad buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayuu arrinkooda ummadda uga digay oo muxuu ahaayey eh, sifaadku ku sheegay sifaadkoodana waa tilmaamay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh wuxuu ku sheegay inay cibaado badan yihiin oo salaad badan yihiin oo qur-aan akhris badan yihiin laakiin inaynu diinta fahmin oo fahamka diinta iyo fiqigu inuusan dhuunta u dhaafin ayib ayuu nebigu ku sheegay sal lay slm wuxuu ku sheegay in muxuu ahaayey ay muslimiinta laayaan gaaladana aynan danayninba gaalada ma dhibaan xoolaha muslimka way qaadan laakiin xoolaha gaalada oo iska ilaaliyaan oo waxay leeyihiin waa mucaahad ballan bay ku jiraan waa dimi waa dadkii layna yidhi iska ilaaliya qur-aankaa yidhi ilaaliya muslimku laakiin dhiiggiisa waa banaysanaysaa ninkaas saxaabigan idiin sheegay markay dilahayaan waxay soo mareen doofaar uu nin gaalihi leeyahay oo dimi ah mid baa dacay marka doofaarkii inuu muxuu ah wax yeelo waxaa lagu yidhi haddaad isugu dhawaato doofaarkaas qoortaa lagu cadaynaya hor doofaar waana doofaar gaal baana iska leh soo dimi maaha baa la gaal dimiya ah oo ballan kula jirno sooma soo xoolihiisa u taabanaysa marka muslimkii iyo xoolihiisiina waa u banaaye gaalna agtiisa mari maaya qori ka jabi maaya nabigu waa ku tilmaamay salawatu rabbi waslamu aleyh fiqi daradaasuu ku sheegay wuxuu ku sheegay rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadduu soo gaaro waktigay bixi doonaan inuu la dagaalami doono cid lala dagaalantana inay iyagu ugu fiican yihiin wax lala dagaalamo dhulka korkiisa ayuu nabigu tilmaamay salawatu rabbi waslamu caleyh weliba inuu baabi'in lahaa hadduu soo gaari lahaa xilligay bixi doonaan sidii caad iyo ilaahay u baabi'iyey oo kaleeto waxaa kaloo nabigu sheegay sal lay aslam inay yihiin kilaabu ahli naar naarta dadka gelaya inay eydooda yihiin ilahay arkaasuu nabigu gaarsiiy salawatu rabbi wasalam aley inay diinta ka dhex baxayaan kuna ayna soo noqonayn inay kitaab ilaahay baan dad ugu yeedhaynaa magaca ka dhiganayaan kitaabkuna beri ka yahay aad buu uga hadlay nabigu salawaatu rabbi waslamu caleyh si aan caadi ahayn ayuu rasuulku uga hadlay salawatu rabbi waslamu caleyh marka muctaqadaadna waa leeyihiin sifaadna waa leeyihin sifaadna waa leeyihin muctaqadaadna waa leeyihin sifaadkooda waxaa ka mid a masalan eh, waxa la yidhaahdo alcujbu walicjaab alra'y iscajabin iscajabinta iyo ruuxu ra'yigiisu inuu cajabiyo dadka intooda kalena uu ra'yigooda iyo maskaxdooda iyo camalkooda uu la noqdo waxaan macno weyn lahayn isaguna uu kiisu la bunbuunsanaado waxa weeyaan waa sifa min sifaati alkhawaarij axaadiis badan baana kutusaysa oo nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh xataa wax kale iska dhaaf inay nebiga ka saxsan yihiin bay isu arki jireen iyo saxaabadiisa bal saxaabadu kaade xataa nebiga inay ka saxsan yihiin markuu nebigu qaybiyey qaybta nin kale cadaalad maada samaynina waad eexatae cadaalad sameen soo uma arko nabigi inuu khaldamay ah. bal nabiga nin baa kusoo baxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ah, markuu ku soo baxay isagii saxaabadiisa la jooga wuxuu ku yidhi eh, ugu dhaariya nebigu sal alay markaad nagu soo baxday ma istiri inaad naga fiican tahay haabuu yidhi inaan idinka fiicna waan idinka dhaacbadna waan idinka qayr badna waan rumayn waana rumaysnahay waa khawaarijta usuubilowgoodii waay marka cujbiga iyo ismahadinta ruuxu inuu ismahadiyo maskaxdiisa iyo camalkiisa iyo juhdigiisa intuu ismahadiyo dadka kalena yeso waa min sifaati alkhawaarij sifa lagu yaqaano waay sifaatkooda waxaa ka mid ah muxuu ahaaye isticjaalka iyo safah fi ra'yi talaxumi iyo caqli yari iyo ra'yi yari iyo deg deg iyo kafiirsi aan waa ifaatka khawaarijda ka mid axaadiista nabiga ayadana tilmaamay salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa ka mid a ah sifaatkooda altanatuc waalghuluwu fi lamri adayg iyo arrin walba in la adkeeyo muxuu ahaayey lagu xadgudbo yusrigii iyo fudaydkii shareecada meesha laga saaro tanatuca iyo ghuluwigaasina sifaatkoodu ka mid ah. ifaatkooda waxaa ka mid a ah qilat lfiqhi fi ddiin aqoon yari fahm ma jiro waa cibaado badan yihi salaad iyo soon iyo qur-aan akhris iyo yani khushuuc iyo ku gaari maysa xataa saxaabadii nabigu ku yidhi nabigu ku yidhi kuma gaari kartaan laakiin musiibadu xaggey kaga dhacday fahamkii diintay eber ka yihi halkaa uma dhaafaysa diintuna waa fahan soo ma fiqhi iyo fahan iyo istinbaat iyo ma jiro fiqhi la-aantaasi waxay ka mid tahay waxyaalaha nabigu uu ku sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa ka mid a maalan suucu danni bilkayr dadka intooda kale in laga malaysto un mala xun ah, khaasatan ninka khilaafsan ruuxu iyaga khilaafa inuu diin ilaahay uusan danaynaynin kitaab ilahay inuusan rabin ah, ra'yi dad rag inuu ka hormariyo kitaabka ilaahay inuusan daacad ahayn khaa'in inuu yahay inuu xoolo qaatay inuu gaalada la shaqeeyo inuu jaajuus yahay Ah. tuham iyo suu danni unbaan um tif muxuu ahaaye dembiil dhan oo buuxinun baa lagu dhiibi cid kalena iskaba dhaaf asxaabu rasuulilahi sal alay wasalam iyo raggii jannada iyagoo jooga looga markhaati kacay saabiqiintii baa waxay leeyihiin muxuu ahaaye eh, muxuu ahaye diinta daacad uma tihin hoose waxa laleeyahay ra'yigii ra'yigii baa diintii ka hormarisa war mayo kaadiya maya maya maya waxba meesha kuma haysaa wahaakada malaxxumada iyo danniga xunna ayadana sifaatkooday ka mid tahay xadiista iyadana tilmaamaysa waxaa ka mid a ah maalan e, dadka khilaafsan ee ra'yi ahaan ku khilaafsan in lagu adadkaado bal in la laayo oo dhiiggooda la banayso loo dili keliya maxaad ii khilaafaysaa war inaan kaa saxsanaa dhici karta inaan kaa saxsanaa suroobi karta bal horta wax dhegayso maya mab ikhlaafi kartidba waxna igama sheegi karti ima radin karti haddii kale qortaan ku casaynaya oo min sifaat alkhawaarij mukhaalifka in lagu adkaado ilaa dhiiggiisa la banaysto saas maana waa iyadana sifaatkooday ka mid tahay sifaatkoodu marka waa fara badan yihiin amaa muctaqadaadkooda iyo afkaartooda rasmiga usuushooda marka la yidhahdo waxaa ka mid ah waxay qabaan wax la yidhaahdo takfiir murtakibi alkabiira fi dunya ruuxa dembiga weyn galay een gaalnimo gaadsiisnayn inuu gaal yahay somanaa soo warramsanaa iyada ayib aakharena ah, waxay ku xukumaan inuu naarta ku waarayo adduunkana waa gaal bay leeyihin macna arrintaa iyadaa iskumay waafaqsanaa murtakibu inuu kaafir yahay iskumay waafaqsanee kooxa iyaga ka mida waxay qabaan murtakibu waa muslim sida najadaadka nimanka leelada kaleeto annajadaad waa koox iyaga ka mida oo waxay leeyihiin murtakibu kaafir maaha ayib laakiin mucdamka firaqda khawaarijtu asalkaas way qabaan waana miday dadka dhiiggooda bay ku banaystaan oo ku laayeen way macna oy saxaabada dhiiggooda ku banaysteen dembi weyn buu ruuxu galay waa gaaloobay maxaa ku xiga dhiiggiisu waa bannaayey alla dilo ayb waxaa ka mid a ah, eh, muxuu ahaaye alistikfaaf biddam dhiiggoo la fududaysto ila shareecadu dhiigga waa waa adkaysay sooma ah, dhiigga waa adkaysay ama dhiig muslimo macsuuma ha noqdo ama dhiig ha noqdo kaafir ahoo dimmi ah oo cardi lagula jiro ama mustacman ha noqdo dhiigga la baneeyey mooyaane inta aan la banaynin agtooda waa fudud yahay inay galaanna waxba kuma ah meeshay shareecadu aada u adkaysay istikfaaf biddam marka waxay ka mid tahay min usuuli lkhawaarij buu ka mid yahay ayib nabigana xadiis baa kaga sugan salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa ka mid ah usuushooda shafaacadoy inkiraan aakhare shafaaca ma jirto ahlusunnuna shafaacadii shuruuddan lahayd bay dhidhaan sooma waa cagsiga qolyahan oo dariiqooyinka dariiqooyinkuna waxay sugaan shafaaco shuruuddii shareecadu u dhigtay aan la ilaalinayn ayaguna shafaaco oo dhan bayba inkireen ahlu sunnuhuna shafaacadii bay sugeen bishuruutiha sharciya saas way macnaha ayib qur-aankana waxay way fasiraanoo waxay ku fasiraan ra'yigooda iyo sidii iyaga la quman uma kuma noqdaan tafsiirkii saxaabada iyo salafka iyo kuma noqdaan laakiin sidii iyagu ay rabaan oo markaa la tuman bay u wataan daahirkaa sidaa uun bay yani u fasirtaan waa sida hadda masalan qolyahan muxuu ahay la yidhahdo jamaacada takfiirka takfiir walhijra qolyahan la yidhahdo yacni waxa weeyaan qur-aankii markii ay la fasirayo in saxaabo laga soo naqliyo oo taabiciin laga soo naqliyo oo muxuu ahaayey a'immadii tafsiirka loo noqdo maya waxay ku leeyihiin eh, wadaadkanagaa yidhi amiirkooda baa kitaab yaryar u qora amiirka kitaabtuu qoriyo siduu wax u fasiro unbaa tafsiir ah marka meel kaloo loo laabanaya ma jiro waa min usuuli khawaarij wa ayagaa wax kala dhegaysta macana sidaas weyaan ayib waxaa ka mid ah afkaartooda eh, qabrigoy inkiraan khaasatan ibaadiyada nimanka la yidhaha alibaadiya khawaarijtii firaqda ahayd koox fara badan bay ahaayeen laakiin kooxda hadhay ee kuwii hore hadda magac ahaan baaqi ka ah waa nimanka ibaadiyada la yidhahdo alibaadiya ibaadiyadu waxay joogaan oo hadda ay haystaan meesha la cumaan cumaan sooma garanaysaan dowladdan oo dowladaha khaliijka ka mid ah cumaan la yidhahdo nimanka haysta waa ibaadiye waay waa firqa min firaqi alkhawaarij waay laakiin waxoogaa firqo oo intooda kale xagga mucaamalada iyo ad adayga way kaga fududaayeen taasaana keentay bay leeyihiin inay baaqi ahaadaan oo jiraan intii kale markay dadkao dhan isku taageen oo annagan baa jirayna dheheen de annagaa jirayna miyaa soconaysa annagaa jirayna wixii kalena ma jirayo lagaa yeeli maayo cagtaa la mariyey ayagu laakiin waxoogaa nooc musaalama iyo inay dadka la noolaadaan iyo waxbay ogolaayeen marka ibaadiyadaasi firqooyinkii hore qadiimkaabay baaqi ka tahay akaartooda maqribucarabina way ka jiraan maqribucarabina waa ka jirtaa ibaadiyadu man waxaa ka mid a ah maalan waxay inkireen siraadka iyo miisaanka iyo ilaahay araggiisa aakhara iyo way inkireen muctaqadaadka khawaarijta waxaa ka mid a ah abubakr sidiiq iyo cumar khilaafadoodii way ogol yihiin khilaafadii cumaan ibnu cafaan qeybteedii horena waa ogol yihiin gadaal dambe qeybtiisii dambuu gaaloobay bay leeyihin cali bin abi aalibna waxay leeyihin ilaa dagaalkii sifiin laga gaadho wuu qumanaabay dhahan laakiin dagaalkii sifiin markii inta laga baxay uu ogolaaday qadiyadii taxkiimka ayuu isaguna gaaloobay bay leeyihi haye halkaasay marka dabagaleen abu muusa alashcari iyo camr ibnu caas oo nimankii muxuu ahaayey qadiyadii garsoorka galayna ayaguna gaaloobay kitaab ilahi bay ra'yi ka hormariyeen mucaawiyatan abi sufyaanna warkiisa iska badaa halkaasay ka dabagaleen marka in badanoo saxaabada ka midana waa gaalaysiiyeen diintay ka saareen ayb waxaa ka mid a ah usuushooda waxay qabeen imaamka madaxa muslimiinta hadduu khilaafo sunno khilaafo hadduu khilaafo oo uu muxuu ahaay cadaaladda ka tago in lagu kaco oo la rido wixii ka dhanay kaga dhasho warninka kanaas muxuu ahaayey soomaynaan soo taqriirin ahlu sunnuhu imaamka jaa'irka ah hadduusan gaalnimo gaadhin lagu kici maayo soomaynaan soo dhin ayagu waxay kuleeyihin waa in lagu kaco waa in lala dagaalamo waa in la rido wixii ka dhacay haka dha wixii ka dhalay ha ka dhasho saas man usuusha khawaarijtu marka kuwaas iyo kuwo kaloo fara badan waaye ayib kaartoodu taa iyada khawaarijta marka xilligii ay yimaadeenna waktigaasu ahaa cali bin abi aalib baa la dagaalamay weliba nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu sii tilmaamay oo u sheegay marka lala dagaalamo in laga heli doono oo loogu tegi doono nin iyaga ka mid ah oo halkaa gacantiisa gacantiisa garabka ama cududda uu ka laalaado hilib weyn oo sidii naaska dumarka oo kale ah nin noocaasaad ka heli doontaan buu nabir sal alay slam cali bin abi aalib markuu la dagaalamay oo uu laayay ayuu wuxuu yidhi nebigu wuxuu ii sheegay nimanku hadday nimankii yihiin nin noocaasa inuu ku dhex jire maydkooda ha laga dhex raadiyo buu yidhi halasoo baado waa la raadiyey waa la raadiyey waa la soo waayay caliyo waxaa la yidhi ninkaad sheegayso dadkan meesha lagu laayay kuma hayno war ilaahay been ma sheegin rasuulkiisuna been nooma sheegin a ku noqda soo raadiya waa lagu noqdaa soo raadiya waa la soo waayay haddana war caliyo ma haynaa la yidhi war arrinta ku noqdo si fiican usoo xaqiijiya annaguna been maanaa sheegin rasuulkuna been nooma sheegin waa lagu noqday mar dambaa waxaa loo tegay kuwo dhintay oo isku fuulfuulay isaga oo hoosta kaga jiro meyd ah waa la kala qaadqaaday waa laga soo saaray mise calaamadii lafteedii baa meeshii kaga taalla marka nimanka horta nimankaas afkaartooduna saasay ahayd afkaartoodii iyo iyagii marka ma baabi'ine weligoodba waxoogaa markay joogaanba intay is urursadaan buu fikirku soo noolaanayay taariikhdaa dheer muslimiintu ay leeyihiin kolba meel bay ka kacayeen markaasay wax burburinayeen oo wax baabi'inhayeen oo wax laynayeenoo haddana la qamcinhayo la tirtirhayo haddana waa soo kacayeen nebigu wuxuu sheegay sal alay wasalam kooxdooda ugu dambaysa inay dajaal la soo bixi doonto marka khawaarij fikirkood waa jira waana jiraya ha ahaatee afkaarta khawaarijta in la yidhaahdo koox hebla koox hebla oo maanta jirta ama berri imaan doonta ama horay u jirtay kooxdii saxaabadu ay la dagaalameen inay khawaarij ahaayeen shaki kuma jiro oo see ku garanay dee nebigaada calaamadda sheegay sooma wixii kooxdaa ka soo hadhay in la yidhaahdo waa khawaarijtii nebigu sheegay oo lagu dabaqaayay masale ijtihaadiya noqonaysaa saas man ijtihaadeen sax khawaarijtii afkaartooda waa jira laakiin koox xibla khawaarij ma tahay mise ma aha waxay ku xidhan tahay maxay afkaar oy la yimaadeen afkaartaasi maxay ka waafaqsan tahay usuushii khawaarijta dhankaa marka laga fiiriyo ninka mu ahalkee fiirinaya ijtihaadkiisay ku xidhan tahay inuu yidhaahdo waa khawaarij lianna usuushii khawaarijtay wada wataan ama badankeed wataan mid kalaa khilaafi karoo dhihi karaya maye ma wataane waad khaldantay masaa-isha tanziilka la yidhahdo marka tanziilka oo macnaheedu uu yahay nusuusta in lagu tadbiiqiyo lagu dejiyo cid mucayan ah ama koox mucayan ah waa masale ijtihaadiya saas maana waa masale ijtihaadiya isagoo nasku uu daahir yahay oo qaatic yahay ayaa haddana naskii ruuxani ma galay kooxdani ma gashay mise ma gelin waa mas'alo ijtihaad iyo fiiro iyo nadar u baahan waay saas man waana midda uu leeyahy sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah in firqo firqooyinkaasa la yidhaahdo waa firqooyinkii daallada ahaa oo lagu xukumayey mas'alo u baahan waaya kafiirsi fiirsi aada u fara badan oo muxuu ahay taxadar iyo inayna qiyaasta iyo miisaanku kaa lumin saasay u baahantahay macana marka yani waxa ilaaqa muctaqadaadkan iyo afkaartan iyo dadka in looga digo iyo koox mucayana in lagu dejiyo nusuustani yani waxa farqi baa udhexeeya koox mucayana marka lagu dejinayo la saarayo axkaamtii ay qaadanayaan masaladaasi waa masalo yani ijtihaadina ah aad iyo aadna in looga taxadaro u baahanoo kafiirsi fara badan la sameeyo saasay macnaha ubaahanta ayb walqadariyati wa kalqadariyati oo kale wa sida qadariyado kaleeto markaan sidaa leenahay macnaheeda yani shardi ma aha oo kooxdu afkaartii oo dhan inay wada qaadano dhib maabu dhici karaysa jahmiyada afkaartii o dhan inaysa wada qaadanin baa dhici karta muctasilada afkaartao dhan inay wada qaadanin baa dhici karta khawaarijta afkaarteeda iyo inay wada qaadanin baa dhici karaysa laakiin waxaa dhici karaysa inay wax ka qaataan waxbay kaga ta'asurayaan mabda mabaadidaa ka miday ku ta'asurayaan intii kale waxaa laga yaaba inaysan ku sifaysanayn maalan waxaa dhici karaysa inaysan rumaysnayn ruuxii dembi weyn galoo gaalnimo ka sokaysa inuusan gaal lahayn inuu gaal yahay inaysan qabin baa dhici karaysa laakiin haddana maca dalika masalatu dimaa marka la joogo tasarufkoodu inuu ogyahay tasarufkii khawaarijtoo kale usuul kaleeto oo inay ku waafaqaan baa dhici karaysa qaarna ay ku khilaafaan wahaakada afkaartani markay soo baxday waxaa soo baxaya kooxo marka masiij aho mar waxay kulminayaan fikirkii raafidada iyo fikirkii khawaarij mar waxay wax kaga soo darsanayaan ictizaalkii afkaar fara badanoo saasoo kale laga yaaba marka inay kooxdu isla wadato ayaa suroobi karaysa macnaha marka ma aha inay wada waxaa kaloo dhici kara ta'siilka iyo asal ahaan inay sunnadii taqriirinayaan laakiin markay tatbiiq timaado iyo in la dabaqo usuushii oo la camaliyeeyo oo la tansiiliyo markay timaado inay halkaa khata iyo gaf galana waa dhici karta oo markaasi dawaabidda iyo shuruudii laga gudbana ayadana wax suroobi kara kullu dalika ictibaar in la siiya u wlqadariyati wa kalqadariyati oo kale waay qadariyada oo kale waaye waa kooxdii afraad sooma kooxdii afraad wey qadariyada oo kaletaba weeye qadariyadu waxa weeyaan laba qolaa la yidhaahdaa qadariyada waxaa la yidhahdaa waa qolyaha ku khaldamay mas'alatu alqada waalqadar mas'alatu alqada waalqadar qadaa waqada waa soo marnay sooma ayib waa laba qolo marka qolo waa qolada inkirtay ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa iyagaasaana caan ku ah oo ilaahay tabaaraka watacaala qado iyo qadarkiisa wax ka mida inkiray qolada waa qolo intay sugtay huluwi iyo xadgudub ku samaysay kaba soo qaad maalan eh, muxuu ahaayey eh, qolyo waxay yidhaahdeen ilaahay tabaaraka wa tacaala kownkan waxyaalaha ka dhacaya horay buu u ogaaday intayna dhicin wuu ogaa wuu qoray intayna dhicin buu sii qoray markay dhacayso wuu doonay inay dhacdo kadibna wuu abuuray soo saas maynaa soo mar wax wal uusan abuurinna kownka kama dhacayo sidaas waa madhabkii Eh? sunna waljamaca qadariyadu marka waxay khilaafi waxay leeyihiin addoommada alla wuxuu abuuray laf ahaantooda ama waxay iyagu samaynayaan iyaga abuurahaya ilahayna shaqo kuma leh somayna soomar a a wixii addoonka wuxuu samaynayo isagaa abuurahaya isagaa doonaya isagaa khiyaarkiisa ku samaynaya allana tabaaraka watacaala shaqo kuma leh awoodna kuma leh muxuu ahaay addoonkaa la madax bannaan qoladaasi waa nimanka qadariyada la yidhaahdo waana nimanka la yidhaahdo majuusu hadihi lumma soo sharxan majuusu hadihi lumma qolo kaleoo qadariyada loo yaqaanaa jira waa kuwee waa nimanka jabriyada la yidhahdo oo cagsigooda ah soma oo iyagana waxaa la yidhaahdaa hullaad fii ihbaati alqadar waay qadarka sugidiisa ayay qoladanna xadgudub ku sameeyeen oo waxay yidhaahdeen ilaahay addoommadiisa iyo waxay samaynayaanba isaga abuuray laakiin intaa mayna ku arkayn waxay yidhaahdeen addoonkuna doonidna male khiyaarna male waa qasban a waa sidii ul gacanta lagu hayo kale sida baalkaasi muxuu ahaa meesha ka laalaadee dabayshu kolba dhinac u dhufanayso kale waayo addoonku khiyaarna male doonidna male iraadana male waxbana meesha kama aha waa la iska wataa a kuwaasi waxaa la yidhahdaa marka jabriya la yidhahdaa waana qadariyada nooc ka mida waa cagsi bay isu yihiin labadaba qadariya la yidhahdaa maxaa qadariya labadoo loogu magacaabay liannahum akhطa'uu fi lqadar qolona halow fi lisbaat qolada labaadna halow fi اlnafyi qolada nafyigii qadarka iyo masalatu lkhalqi bay quluwi ku sameeyeen qolana sugiddii qadarkay quluwi ku sameeyeen ilaahay addoonkiiba ka qaadeen waxa la yidhahdo khiyaarkiiyo iraadada ka qaadeen labadaasba qadariyaa laisku yidhahda marka <clears throat> labada fikirna wuxuu ka jeedaa ninki la jiray macbud aljuhaniy waxaa ka qaatay ninki la jiray khaylaan addiyushki muxuu ahaayey khaylaan e, addiyushki muctazili iyo wasil ibnu cataa iyo camr ibnu cubayd iyo raggii muctazilada ahaa ayaa fikirkan kalaata iskale macnaa ayb alimaam alawsaaci caleyh raxmat ullah imaamu ahli shaam wuxuu leeyahy awalu man nataqa bilqadar rajulu min ahli alciraaq yuqaalu lahu sawsan qadarka ruuxii ugu horreeye ka hadla ee hadalba ka keenaba waxa wuxuu ahaa nin reer ciraaq oo sawsan la yidhahdo nasraani buuna ahaa buuri wuu islaamay uma tanasara kadibna nasraaninimadii dib ugu noqday faahada canhu macbad juhani macbad ljuhani baa ka qaatay marka fikirka wa akhada haylaan can macbad haylaan addimishki ninka la yidhaahdo baa macbadna ka qaatay fikirkan qadariyada marka aad waxaa yani u hirgeliyey nimanka la yidhaahdo muctailada muctailada ayaa hirgeliyey oo raggaasa macnaa wax weyaan fikirka iska laha ayib labadoodu marka way kala gedisanaayen afkaartooda iyo shubahaadkoodii afkaartooda marka la fiiriyo afkaar badan bay leeyihiin adiga shubhadoodu waxay ahayd shubhada ku bixisayba waxay ahayd inay sidan yeelaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay is yidhaahdeen sharka ka nasaha sharka ka nasaha macaasida inuu abuurayna ka fogeeya markaasaa waxay ku dhaceen inay qadarkii anfiyaan ah, war ilaahay shar ma abuurin macsiyana ma abuurin ilaahay nasahay isleeyihi oo xumaanta ka fogeeya markaasay arrintii waxay kula dhacday inay qadarkiisii diidaan saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyagoo nool qaar ka mid a ah ayaa fikirka qadariyadu soo baxay fii saxiixi muslim buu ku yaalla soo garanaysaan muxuu ahay xadiidkii cabdullahi bni cumar aabihii uu ka warinay cumar bn khataab saas way macnaha cabdullahi bni cumar nin basre ka yimid baa u yimid fikirkana soo baxay bay dhaheen niman leh yani waxa weeyaan eh, eh, anlaa qadara wa ana alamra unfun qadarna ma jiro arrimahuna waa cusub yihiin wax kasta markaa u dhacayo ilaahay ka warhelayaa cilmi horena ma jiray ogaansho hore niman noocaalebaa basre ka soo baxay markaasuu ibnu cumar yidhi u sheegay inaan beri ka ah ilaa ay qadarka rumeeyaanna inuusan ilahay waxba ka aqbalin haba yaraatee cabdullahi ibni cumar iyo cabdullahi ibni cabbaas iyo anas ibnu maalik iyo jaabir ibni cabdillaah iyo saxaabadaas intay noolaayeen bay afkaartani soo baxday wayna radiyeen niman kalaa marka uga dambeeyey oo haylaan dimishqi iyo macbad iyo raggii afkaarta aasaasay waasi ibnu cataa iyo camr ibnu cubayd iyo qolyahaasaa uga dambeeyey iyaguna fikirka sii faafiyey firqada iyadaa marka la yidhaahdo qadariyada waa firqada lagu yani culimadu yidhaahdaan nabiga odhahdiisi uu yidhi sal ly wasalam xadiidkii cabdillahi ibni cumar alqadariyatu majuusu hadihi lumma fain mariduu falaa tacuuduuhum wain maatuu falaa tashhaduuhum xadiiskaas oo culimada qaarkood ay taxsiiniyaan ayaa nimankaa ka hadlaya qadariyadu waa ummadayda majuusteedii waay hadday jiradaan ha booqanina hadday dhintaanna ha xaadirina maxaa majuus loo yidhi majuus waxaa loo yidhi majuustu waa niman sanawiye la yidhaahdo waay oo waxay qabeen waa gaalo hore gaalo horey ahay waxay qabeen kownkan laba ilaah buu leeyahy ilaahu nuur wa huwa khaaliqu lkhayr wa ilaahu dulma wa huwa khaaliqu shar kownkani laba ilaahay inuu leeyahay bay qabeen midi waxa weeye waa waa waa iftiinka waa allaha iftiinka ilaaha iftiinka waa ilaaha iftiinkuna khayrkuu abuuraa wax kastoo khayra isagaa abuuraa ka labaadna waa ilaaha mugdiga isaguna wax kastoo sharuu abuuraa labadaa ilaah baa kownka ka taliya oo leh buu ay dhihi jireen qoladan marka qadariyada ah seebay majuusu hadi lumma ku noqdeen dhankay ugu egyihiin xaggii ka shabbahaan waxay ka shabbahaan laba khaaliq bay sugeen siday qoladaasiba laba khaaliq u sugeen labada khaaliq waxay ku sugeen waxay yidhaahdeen allaha kownkan abuurtay wuxuu abuuray acyaanta iyo dawaata dadkii iyo addoommadii buu abuuray addoommadu waxay samaynayaan yaa abuuray ya ayagaa abuuray sooma marka wixii acraab iyo afcaal iyo wixii la samaynayana makhluuqa laftiisaa samaysto isaga abuurtay makhluuqa waxaa samaynaya samayntiisa abuurayna isaga laftiisana allah abuuray marka laba khaaliq bay sugeen soo ma khaaliq oo dadka abuuray iyo dadkii oo isaguna abuuray wuxuu samaynaya abuuray sidaasay ku noqdeen majuusu hadihi lumma liannahum ahbatuu khaaliqayni laba khaaliq bay sugeen laba khaaliq bay sugeen sida majuustuba laba khaaliq ay u sugeen bay laba khaaliq u sugeen saas daraaddeed bay majuusu hadihi lumma ayay ku loogu ilaaqay oo nabigu ugu ilaaqay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib afkaartooda marka lasoo ururiyo iyo muctaqadaadkooda nimanka qadariyada la yidhaahdo eh, waxay qabeen saan soo tilmaannay addoonku inuu camalkiisa la madax bannaan yahay xagga doonidda iyo qudrada iyo awoodda iyo samaynta oo isagu abuurahayo allana uusan eh, yani kulahayn wax shaqa ayb addoommada afcaashoodu inaysan ilaahay abuurin ee addoommadu ay abuurhayaan qullaadooda sii xag jirka ana ilaahay ogaanshihiisa waxyaabahan uu horay u ogaaday bayba inkiri jireen waana qolaya culimmadu ay gaalaysiiyeen asmaada iyo sifaatasifaadka rabbina way inkiri jireen afkaar badan bay leeyihin qadariyadu marka walqadariyati wa kalqadariyati qadariyadoo kale waa marka marar far badan waxaad ogaanaysaan waxaa inoo soo socotaa wlmuctasilati buu dhihi doonaa oo iyagana koox kala ah marar fara badan qadariyada iyo muctasiladu isku mid baa loo isticmaalaa lanna fikirkan qadariyada waxaa tabaniday muctasilada mar marka muctasila laga lagu ilaaqi marna waxaa lagu ilaaqi qadariya lagu ilaaqi marna qadariyada waxaa lagu ilaaqi nimanka la yidhahdo jabriyada oo nimankan hadda muxuu ahaaye aan soo tilmaanay inay qoladaa cagsigooda ahaayeen somaynaa soo sheeg saas man qoladaana qadariye waana dhahdaa leanno ayaguna dhanka kalay mareen macnaa oo masalatu lqadar ayay iyaguna ku gafeen macna kooxaan aan soo marnay waan soo sheegnay raafidada xugunkooda jahmiyada ullaadooda ama kuwooda sii xag jirka ah aimada selafka waxaa ka sugan inay gaalaysiiyeen amaa eh, intooda kale gaalaysiintoodu waa masalo mukhtalaf ah weya masalo maxalu eh, muxuu ahay khilaafa bayna alculamaa bayna asalaf wakadalika nimanka la yidhaahdo khawaarijta eh, gaalaysiintoodu inay diinta ka baxeen iyaduna masalo khilaafiya cali bin abi aalib ooy la dagaalameen oo la dagaalamay baa la weydiiyey ma gaaloobeen baa lagu yidhi markaasaa wuxuu yidhi min alkufri faruu gaalnimay ka carareen buuri waxaanad arkaysaanba waxaa u geeya gaalnimo ka cararbu ahaa buuri ah. inay dadka gaalaysiiyaan oo dadka laayaan oo dhiigga banaystaan oo waxaasoo dhanba waxay u sameeyeen ha gaaloobina waayo gaalnimo ka carara markaasaa waxaa lagu yidhi amunaafiquuna hum baa layidhi say haddayna gaalo ahayn ma munaafiqiin baa marka markaasu wuxuu yidhi munaafiqiintu laa yadkuruuna allaha kaiiran bu munaafiqiintu ilaahay aada uma xusaan nimankanina ilaah xuskoodu waa badan yahay buu yidhi marka munaafiqiinna maaha gaalana maaha gaalaysiintoodu marka waa maxalu ikhtilaaf xataa bayna asaxaaba iyo man kaana bacdahu min ala'ima oo axaadiista daahirkeeda marka la fiiriyo daahirka axaadiista daahirkeedu wuxuu faa'iideynayaa khawaarijtu inay diinta ka baxeen daahirka xadiiska ama mas'aladu cinda ala'ima iyo cinda asalaf iyo cinda alculamaa waa masale khilaafiya in badan waxay qabaan gaalo ma aha in badanna waxay qabaan iyo qaar ka mida inay diinta ka baxeen oo masalada gaalaysiinta dadka la gaalaysiiyo inay tahay masale diinta lagaga baxayo alimaamu bukhaari caleyh raxmat wuxuu ku keenay fii saxiixihi fii saxiixii wuxuu ku keenay muxuu ahaaye haddii ay abwaab iyo taraajiim uu ku muujinayo haddii waxa keenay inuu ruuxani dadka gaalaysiiyo ay tahay mas'alo ta'awul ah iyo shubha ku dhalan marka inaan ta'wiilkaasi uu ka sarfinayo gaalaysiinta laakiin hadduu isagoon wax shubha ku dhalanin ta'wiilna aan haysanin dadkii muslimiinta ahaa uu iska gaaleeyo markaasi waxa weeye waa gaaloobaya diintu ka baxaya marka khawaarijtuna iyaguna waa sidaa amaa nimanka la yidhahdo qadariyada qadariyada uqullaadooda iyo xaq jirkooda inkiray ilaahay cilmigiisa saabiq ah gaalnimadooda iyadana waa maxal itifaaq amaa intaa qadariyada ka sokaysahay gaalaysiintoodu maxal itifaaq maaha iyadana bayna culamaai salaf khilaaf baa iyadana ku jira saas waalmurjiati wa kalmurjiati khaasatan acyaantooda manaa ashkaastooda afkaartu in badanoo ka mid a waa afkaar kufria waay in badan afkaartu waa afkaar kufriya laakiin midaan ka hadlaya waa acyaantooda acyaantooda w maana saas daraaddeed baa xataa muctasilada iyo jahmiyada iyo markay dowladda gashay aimada sunnadu ma gaalaysiina rag badanoo ka mid a waa ku daba tukan jireen haakada macnaha ayb qaar gaalaysiiyo hadalla ay ku caddahay inay gaalaysiiyeen ay ka aroorteen waa jira wlmurjiati wa kalmurjiatiga way kooxihii buu wadaa kalmurjiati ah, murjiadu iyaguna waa waa koox eh, afkaar gooya iyaduna leh waxaa laga keenay kelimada murji'ada min arja'a baa laga keenay idaa afkharahu wa amhalahu shayga markaad dibdhigto ayaa la yidhahdaa arjaa arjaa dibdhig baa la yidhahdaa waxaa loogu magacaabay murji'a loogu magacaabay laba sabab midkood mid weeyaane camalkiibay iimaanka ka oo ka saareen cinda ahlisunna iimaanka maxaa la yidhahda qawlun wa camalun wa ictiqaad sooma ayagu marka camalku iimaanka kamid ma ah bay dhaheen waa u doonaa mar hadday camalkii banaanka uga saareen iimaanka waxaa loogu sida loogu magacaabay murji ah liannahum arja-uu alcamala can aliimaan aw can xaqiiqati aliimaan sidaa magaca waa loogu bixiyo waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa oo la sheegaa asalka magacu wuxuu ku baxay bay yidhahdaan raggii islaamsanaa cusmaan markii la dilay kadib soo soo laisma khilaafo oo cali bn abi aalib saxaabada qaar wato iyo rag kaleeto muxuu ahaa iyagana eh, talxa iyo zubayr iyo caaisha iyo kadibna soo dagaalkii ma dhaceen jamal kadibna soo sifiin kama dambeeyen saxaabadii dagaalka ijtihaadigii uu dhex maray ayaa waxaa la weydiiyey ninka la yidhaahda bay yidhaahdaan xasan ibn caliy ibn alxanafiya maxamed ibn alxanafiya waxaa dhalay cali bn abi aalib hooyadii baa reer bani xaniifa ahay reer bani xaniifa waxay ahayn qabiilkii diinta ka noqday sooma ee musaylimatlkadaab uu ka dhashay markay diinta ka noqdeen waa kii abubakr sidiiq ciidamada u diray waa kii lala dagaalamay dumar baa marka laga soo qabsaday diinta kaligu ridooreen sooma dumarkii laga soo qabsaday waxaa ka mid ahayd haweeney markii dambe uu cali bni abi aalib uu reer xaas ka dhigtay waxay u dhashay marka muxamed ibni cali bni abi aalib bay u dhashay wuxuuna caan ku yahay maxamed ibnu alxanafiya xanafiyadu marka waa haweenkii reer bani xaniifa kasoo soo jeeday ninkaasi marka wiil uu dhalay oo la yidhaahdo xasan ayaa markii arrintii khilaafku intuu soo baxay rag dadka qaarna ay cali ka beri noqdeen qaarna ay qoladii kale ka beri noqdeen oo ay socoto beri baan ka ahay aniguna hebel baan beri ka ahay anigu hebel baan beri ka ahay la kala beri noqonayo ayuu aayar arrintii uu ka aamusay Ah, waa la weydiiyey wuxuu yidhi qad samictu maqaalatakum walam ara shay-an amhal min an urji'a caliya wa cuhmaan ah, waxa iila roon buu yidhi in arrinkooda ka beri noqoshadooda inta layska daayo layska dibdhigo balxa ah, iyo zubayr iyo cali iyo cuhmaan iyo arrinkooda inaga dibdhiga inaga daaya falaa yutawallawna walaa yutabara'u minhum lagana weli dhigan maayo lagana dari noqon maayo siddiga ayib halkaasaa marka waxaa ka timid fikirka almurji'a oo irjaaga uu dibdhigay raggaa isaga ah oo yidhi arrinkooda hala dibdhigo ka beri noqoshadooda iyo ka weliyeerashadooda hala dibdhigo halkaasay arrintu kasoo jeedaana waa layidhi laakiin markii dambe waxaa la yidhaahdaa wuu qoomoodo wuu ka noqday bay yidhahdaa haddii afarku sugan yahay waayo oo aada buu arrintaa iyadaa uga xumaaday khawaarijta marka fikirka bilowgiisu ayaa ayaa arintaasi u noqotay sal u noqotay ayagii baa qaatay sidaas marka fikirka ay yani waxaweyaan ku bilowday bay dhahdaan oo waxaa la yidhahdaa xataa aabihii baa warkuu gaadhay maxamed ibnu xanafiya ayaa hadalku markuu gaadhay wuu garaacay baa layidhahda ilaa uu mada madax ka bakray markaasuu wuxuu ku yihi laa tatawallaa abaaka caliyan buu ku yidhi ma aabbaha cali baadan ka weli yeelanay saasuu ku yidhi so awowgii maaha cabdillah abi waay abi abi waay cali bin abi taalib ma aabaha cali baad yaaban ka weli yeelanay saas ku macna awogii waa dhihi awogii saas way macna aabihii maxamed waay maxamed baa marka wiilkiisa xasan garaacayo wuxuu leeyahy ma awowga cali bn abi alib baadan ka bal yeelanaynin buu ku macna marka halkaasay ka bilaabatayna qaar baa sheegay si la yidhaahdaba irjaaga waxa la yidhahdaa waa shay la dibdhigo ma cali iyo cusmaan iyo arrintooduu dibdhigay oo ninkaasay fikirku asal ahaan ka yimid miyaa haba ka noqdo isagu oo waa laga qaatay mise iimaankii muxuu yahay hala qeexa marka la yidhi baa waxay yidhaahdeen camalku iimaanka waa ka baxsan yahay oo salaadu iimaanka waa ka baxsantay oo zakadu waa ka baxsantah oo xajku waa ka baxsan yahay iimaan waxa la yidhahda wax qalbiga gala carabkana lagaga dhawaaqo camalku marka waa ka baxsan yahayo waa ka dib dhacsan yahay sidaa miyaa murjia loogu magacaabay labadaba waa la sheegaabay sidaa labadaba culimadu waa sheega sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu tilmaamay ciddii ugu horreysay ee irjaab ku hadasha fikirka irjaaga la timaada awalu man qaala bilirjaa buu leeyahay irjaau liimaan aw ihraaju alcamali can musama aliimaan fi lkuufa kuufa meesha la yidhahdo wuxuu ahaa baa la yidhahdaa xamaad ibni abi sulaymaan buu ahaa sheekhii abu xaniifa ayaa la yidhahdaa macna firaqda murji'adu marka halkaasay yay marka ka farcantay marka hore fikir buu ahaa kadibna wuxuu sii noqday firaq bay sii noqdeen sida kooxaha kabal ay kalaba ayyihiin macna ayib firqooyinka marka murji'adu murji'adu meesha ugu khatarsan iyo baabka ay ahlu sunna aada ugu kala tagsan yihiin ee ugu weyn waxyaalaha ay ku khilaafsan yihiin waa iimaanka iyo maahiyadiisi iyo xaqiiqada iimaanka iimaanku muxuu yahay saas maana ayagii baa marka kusii kala gelaysa ahlusunnuhu waxay yidhahdeen iimaan waxaa la yidhahdaa inaad qalbiga ka rumayso carabka kaga dhawaaqdo xubnihiina ay fuliyaan oy camalkii la yimaadaan saddexdaasoo laysku daray baa iimaan ah camalkuna iimaankiibuu ka mid waa qeyb iimaanka ka mid ah ahlusunna markay arkaa mareen firaqdii way khilaaftay murji'ada oo qaar waxay yidhaahdeen iimaanka waxaa la yidhahdaa waa tasdiiqu alqalbi wa qowlu lisaan carabka kaga dhawaaq qalbigana ka rume waa bas haddaadan wax camalaba la imaanin mumin baad qoladaa waxaa la yidhahdaa hmm? murjiat lfuqahaa nimanka loo yaqaano wa murjiat lfuqahaa baa la yidhahda in badanoo culimada ka mid oo faadiliin ah baa weliba ku dhacay arrinta iyada inaad tidhaahdo waa ictiqaad iyo qowl bilisaan faqad camalkao dhanna waa ka baxsanya ama camalku waa shartu kamaalka waa u dhamaystir mxuu ahaay tiir asaasi a maaha qoladaasi waa qolo waxaa ka mid a ah baa la yidhaha abu xaniifa iyo asxaabtiisa rag asxaabtiisa ayaa la geliyaa qolo kaleeto wayba ka dareena waxay yidhaahdaan iimaanku waa carabka keliya alqowlu billisaan carabka un adugu laa ilaaha ila allahu ka dheh qalbiga waxaad doonto ku hayso waxaad doontana samee laakiin carabka uun laa ilaaha ila allah dhihi waaye madhabkana waxaa qaba murjiat lkaraamiya nimanka la karaamiyada waynoo soo socdaan karaamiyada murji'adoodaa sidaa maray baa la yidhaha hade sidaa hadday noqoto munaafiqiintu soo muminiin noqon maayaan ya munaafiqiintu soo carabka laa ilaha ilala kama leh weliba carabka keliya meeha camalkiina way la imaanayan way tukanayaan laakiin xaggee wax ka hadlayse qalbiga waay waay fikirka marka ama madhabka isaga ah munaafiqiintu muminiin bay noqonayaan markaas qolada ra'yigooda markii muxuu ahaayey la maro ee khaldan macna qolo kale waa kuwa yidhi aliimaanu huwa tasdiiq iimaanku waa uun qalbiga in laga rumeeyo qalbiga in laga rumeeyo sidaana waxaa qaba oo ku tegey murji'atu alashaacira waalmaturidiya waa utegi doonaa ashaaciradu fii masaa'ili aliimaan waa murji'a waaye waana soo sheegnay soo ma garanaysaan leanna waxay yidhaahdeen iimaanku waa uun tasdiiq qalbigoo rumayntiisa wa haddaad qalbiga ka rumayso carabka iyo xubnuhu waxba laazim maaha atadiiq saas man taana waxaa ka dhalanaysa haddiiba qalbigaaga keliya aad gasho wixii galoodan carab kaga dhawaaqin xubnana la imaanin intaa haddii lagu noqonayo qalbiga keliya iimaan lagu qaadanayo mu'min dade abu aalib baa mu'min noqoni soo ma ka cadcad baa imaan muminiin noqonaysa oo qaar yahuudda ka mid ah muminiin noqonaya saas maana ayadana waxa weeyaan waa madhab qaldan qaar kaleeta iyaguna sii sii fogeeyey arrinta oo kaba sii darayo waxay yidhaahdeen aliimaanu huwa almacrifa waa murjiada iimaanku waa un garasho gaalnimaduna waa jahli waa kaan soo sheegnay aad soo ma garanaysaan ah, haddaad ilaahayba garanayso rusushana garanayso kutubtiina garanayso oo wixiiba aad ka warhaysaba mumin baa gaal ayaa la yidhaahdaa waa ruuxii waxa aan kaba warhayninba maba maba yaqaanaba adigu aqood ayib qoladaasaa marka ugu sii daran waana qowlkii aan hadda soo sheegnay inuu qabo ninka la yidhaahdo jahmnu safwaan ibnu jahmiya w waa nooc ka mid ah manaha murjiada ka wey murjiat ljahmiya qoladaa la ydhahda marka murjiat ljahmiya waa sharu anwaaci lirjaa irjaaga noocyadiisa nooca ugu shar badan waa waxaa la yidhahda waa murji'atu ama irjaau ljahmiya waay leanna iimaankiiba waxay kusoo koobeen wax la yidhahdo macrifada ra'yigooda marka la qabtiyo madhabkoodana ibliis baa xataa mumin noqonaya agal iska dhaaf sooma leanna ibliis oo ilahay ma yaqaano ilahay wuu yaqaanaa oo kutubta wuu yaqaanaa oo rususha wuu yaqaanaa oo aakhara wuu yaqaanaa hoyintaba ma yaqaan wuu garan inay jirto jaahilna ma ah oo yahuuddu way garan haddana maca daalika haddaad tidhaahdo uun garasho basaa mu'min lagu noqdaa intaasuba mu'min bay noqonaya saxna maaha garashada waa inay dheer tahay markaad garato in aad ogolaato soo ma waa inaad ogolaato ood kirtood u hoggaansanto laakiin macluumaad ahaanun haddaad isaga ogaato oo wixii aad yani aqoon u leedahay intaa mumin laguma noqdo nimankaasi marka waa nimanka arrinta sii fogay wey macnaha muctaqadaadkooda marka masalada ugu khatarsantaa iyadaa wa adif ilaa dalika masaa'il kaleo masalan wax weeyaan muxuu ahaayey masaladii qadarkana iyadana waxay qabaan addoonku inuu ficilkiisa abuurayo aakhare inaan ilahay la arkaynin bay qabaano masalatu ru'ya way inkirsayn iyadana macna imaamnimadu waajib ma aha bay qabaan masala imaama waajib maaha ahlusunna maxay qabeen waa farad kifaa'i ah muslimiinta in madax loo sameeyo oo imaam loo sameeyo ahlu sunnuhu waxay qabaan waa waajib laakiin waa waajib kifaa'i ah raafidaduna maxay qabeen ya raafidada waan soo sharxay waajib iskaba dhaafa waxay yidhahdeen waa asal la-aantii diintuba ansaxayninba somada soo mara salaadaba xataa ka muhiimsan bay dheheen qoladan maxay yidhahdeen waa cagsigood qoladanna waxay yidhaahdeen ma ahee waajibba mabahaba haliska noolaado maxaa laazim ka dhiga warde dadkii see loo maamuli oo soo uma baano oo maya waxa wey haliska noolaado imaam maxaa ah, waxba laazima haddii la samaystana khayr haddii la daayo la iska dayna halkaas iyaguna mara niman wax xoog maaha nimankaas kadalika qur-aanku inuu makhluuq yahaybay in badani qabaan oo ku tageen usuushaasi marka iyadana iyo in badan oo ka mid oo kaleeto waa usuusha murji'ada weeye murji'aduna marka waa kooxdaas oo iyagana fikirkaasay ku tageen cagsina waxay u yihiin inta badan afkaartan aan hadda ka hadlayno fikrad baa soo baxaysa qolaad tabaninaysa way faafinayaan qoladaasi markay fikirka soo baxdo qolo kalaa soo baxaysa waxay usoo baxayaan inay fikirkii khaldanaayeen kuwani warteen ay radiyaan oy la dagaalamaan oo ka hor tagaan ayagiina dhexdhexaad ku wadi maayaane dhanka kaley tegayaan afkaartu inta badan saasay ku dhalataa mid baa imaanaysa kuwo kale ka daba imaanaya radiyay isleeyihiin ayagiina dhanka kaley tegayaan hadda masalan u fiirso yani khawaarijtu markay soo baxday waxaa timid murji aa timid murjia waxa weye waa khad u jawaabahayey oo ka hortegayey khawaarijta markaasay iyaguna dhankaa u bateen qoladana dhankaa u bateen ahlu sunnana ilahay wuxuu waafajiyey dhexdhexaadnimada raafidaduna hadda shiicada aad arkaysaan waxaa soo baxday markii hore niman la yidhaahdo nawaasib baa iyaduna soo baxay nawaasibtu waa nimankii aalu colaadda u hayay nebiga aalkiisay necbaayeen oo colaad u qaadeen qoladii markay colaal qaadeen shiica soo baxday shiicana jacaylkiibay ku xadgudbeen ilaa ay ilaahnimo gaadhsiiyeen kuwanna waxayba yidhaahdeen ma ahe waaba gaalo waa kaafiya kala dheeri soo maa marka siraaca iyo dagaalanka afkaarta ayaa inta badan huluwigu ku yimaadaa saas maana waxaa imaanaysa niman la yidhaahdo muxuu ahaayey eh, kuwo ilaahay khalqigiisa isku shabahay oo sifaatkii rabbiyo sifaatkii khalqiga isku shabahay kuwaa ka dawmaanaya waxay leeyihiin mehe si aan ilaahay addoommadiisa u kala fogeyno ilahay wax sifacda male ah, yay kula dagaalamayaan kuwii hore kula dagaalamayaan sidaas daraaddeed afkaartu markay siraactamaysoo la radinayo ruuxa radinayo afkaarta ka jawaabaya waxaa laga maarmaana inuu aada isugu ilaaliyo isaga laftiisa inuusan khadkii dhanka kale uga bixin saas way macana waayaan aad bay u fara badan tahay in ninkii waxoogaa diinta inuu ku aad adag yaha la arkana in la yidhaahdo waa khawaarij ninkii yidhahdo waru kaadiya oo orodkan faraha badan iyo degdegan iyo dhiigga fududaysigiisa iyo masaa-ishu tagsiir iyo yani gaalaysiintan lagu degdegay u kaadiyana waxaa fudud in la yidhahdo waa murjio wadaadku waayahan irjaabu marka taqaadus baa la yidhahda waa iska dabiici nin walba wuxuusan rabin inuu ku calaameeyo ta kale inuu saaro kaana wuxuu noqday takfiir iyo khawaarij kana wuxuu noqday murjia iyo balaye jahmiyu noqday oo yaa soo haday carhadal wey marka haddaad aamus weydo waxa weyaan weynlaka waxaa kugu dhacdaad arki doonta marka waxaasoo dhan waa nooc inxiraafaad ah inxiraafaad manhaji ah inxiraaf manhaji ah oo loo baahan yahay in layska ilaaliyo ruuxu markuu afkaarta noocan oo kale cilaajinayo waa inuu ku cilaajiyo qaabkii ay u cilaajiyeen salafku aimadii sunnadu u cilaajiyeen asaga laftiisa inuu taxadaro quluwii xadgudub iska ilaaliyo uusan khadka dhanka kale uga bixin baa la doonaya wabilahi tawfiiq wsal allah wasalam cala nabiyina mxamed wala